alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii qawaacidda ahaa ee uu lahaa cabdiraxmaan ibni naasir asacdi ee lixdanka qaacide ahaa cunwaankeeda la odhan jiray alqawaacid walusuul jaamica walfuruuqu waltaqaasiimu albadiicatu annaafica alqaacidatu athaamina qaacidada sideedaad alaxkaamu alusuuliyatu walfuruuciyatu laa tatimu ila biamrayn sheikhu waxau uhi raximah ullah axkaamta usuusha loo nisbeeyey iyo axkaamta furuucda loo nisbeeyey mid walba ma dhammaystirmayaan oo bimacnaa lama helaayo ilaa biamrayni laba arrin inay ku dheehan yihiin mooyaane si kale loo heli maayo xaalay laba arrin ku dheehan yihiin mooyaane xaal kale lama helaayo labada arrin waxay yihiin wujuudu shuruuطi wa intifaa'u lmawaanic waxaa ku bannaan wujuudu inaad goddo iyo inaad hoos dhigto labadaba haddaad goddo waxay noqonaysaa ay huma wujuudu shuruuطi wa lmawaanic labadaasi waxa weeyaan waa in shartiyadana la helo oo shuruuddu ay dhammaystiranto mawaanicdoo dhanna ay wada maqnaato waxaa kaloo bannaan in la jaro haddii la jarona waxaa laga beddelaya amraynkaa laga beddelaya waxay markaa noqonaysaa laa tatimu ilaa biwujuudi ashuruudi waintifaai intifaa'i almawaanic labadaa in la helo mooyaane oo shuruuddoo dhamma dhammaystiranta mooyaane mawaanicdoo dhanna wada maqnaato wax allo waxa diidayaana ay wada maqnaadaan mooyaane si kale yani markaa kuma dhammaystirmayaan bimacnaa lama heliyo qaacidadani waa qaacido muhim ah waana asal weyn sida sheikhuba sheegaayo waana mutarid oo bimacnaa axkaamtao dhammi waa soo gelays hadday tahay axkaamta usuusha ku saabsan iyo ictiqaadaadka iyo hadday tahay axkaamta furuucda ku saabsan mid walba waa soo gelays marka waa qaacido muhim ah oo gudaballaaran weeye lafdigeedaana tilmaamayaba alaxkaamu alusuuliyatu walfuruuciyatu laa tatimu ila biamrayn wujuudi shuruud waintifaa'i almawaanic nusaha qaar waxay qorayaan wujuudi shuruudiha wa arkaaniha wa intifaa'i mawaaniciha waa shuruudda iyo arkaanta la israacinayaa ee in labadaba la wada helo mawaanicduna wada maqan tahay mooyaane si kale laguma helayo arkaanta iyo shuruuddu waxay ka siman yihiin in shayga aan la heli karayn hadday ka maqan yihiin shuruudduna sida badan waxay noqotaa mid khaarij ka baxsan waxayse ku kala duwan yihiin shuruudduna waxay noqotaa shay ka baxsan shayga daatadiisa walow marka dambe inay markaa joogaanba ha ahaato markaa mid loo baahan yahay oo lagama maarmaan ah laakiin intaan shayga la gelin ka hor ayaa shardiga la rabaa inuu markaa joogo arkaantuna shayga gudihiisay ku jiraan laakiin xagga kale waxay ka siman yihiin mid walba haddii la waayo in shaygii la waayo shardigii maa yalzamu min cadamihi alcadam walaa yalzamu min wujuudihi wujuudan walaa cadamu lidaatih waa shayga waayitaankiisa la waayo waayitaan ka dhalanayo shardiga haddii la waayo mashruudkii waa la waayaya wa kadalika rukniguna waa la mid rukniga isilaaxiga ah haddii la waayo waa la waayaya markaa wuxuu rukniga u ahaana waa la waayaya markaa shuruudda iyo arkaantu waa inay dhammaystiran yihiin mawaanicdiina waa inay wada maqan yihiin marka waa asal gudaballaadhan waxyaalaha soo gelaya waxaa ka mid a ah laga faa'iidaysanaayo nusuuso badan oo ka mida adilada kitaabkiiyo sunnada oo sheegaya in cid jannada loo ballanqaadaayo ama naar loogu goodiyaayo oo nusuusaha qaarkood laynoo sheegay qofka waxaa sameeyaa naartuu gelayaa ama naartuu ku waarayaa qofka waxaa sameeyaa jannaduu gelayaa qofka waxaa yidhaahdaa jannaduu gelayaa ashyaada noocaasi dhammaan waxay ku xidhan tahay yacnii biistiifaa'i shuruud waintifaa'i almawaanic inay shuruuddu wada joogaan mawaanicduna wada maqan tahay waxaa soo arooray ashyaada qaarkoodoo laynoo sheegaayo cidda caynkaa samaysa ama cidda caynkaa tidhaahda inay janno gelayso haddana laysla ogol yahay in intaasi aynay ku fillayn oo masalan in allaha xarama cala annaari man qaala laa ilaaha ila allah yabtagii bidalika wajha allah dukhuulka uu naarta gelayo miday itlaaqan ugu diidayso ma aha haddii waxa weeye asbaab keensanaysaa naartii ay jirto oo waxa laysla ogol yahay intaa keliya inay naarta inuu galo inay u diiddo inayna ku fillayn waxaa dhici karta markaa shuruudihii kale in wax ka maqan yihiin oo dabeedna naarta uu sidaa ku galo ama waxaa laga yaabaa wax gaalnimoa inuu la yimaado oo dabeedna markaa waxa weeye isagoo sidan markaa haddana uga jeeday haddana markaa waxa weeye ashyaa markaa kale ee inuu markaa la yimaadaa dhici karta oo kufrigiisa sababays calaa kulli xaal shuruudii waa inay dhammaystiran tahay mawaanicdina waa inay wada maqan tahay mawaanicdina waa inay wada maqan tahay waxyaalaha lagu gaaloobaana dee olaah iyo ficil iyo ictiqaad iyo shaki mid walba waa leedahay mid walba qofku waa ku gaaloobi karaa marka man salla albardayn dakhala aljanna keligood inuu ku filan jannadii inuu ku galo waa la ysla garanayaa ta kale waxaa loo baahan yahay ictiqaadkii iyo ashyaadii inay wada xaasil tahay baa la rabaa oo qofku marka waxa weeye laba salaadood inuu tukadaa dee uguma filla markaa waxa jannada gelitaankiisi waa in asal ahaan tawxiidkiisu asaxaa tawxiid markaa saxiixa waa inuu la yimaadaa haddii tawxiidkiisu aanu ansixin yani labadan salaadood inuu tukadaa waxba markaa uma tarayso waxaa la rabaa marka waxa weeye salaadihii kale laftooda inuu la yimaadaa la rabaa marka waxa weeye calaa kulli xaal marka nusuusaha qaarkood laynoo sheegay qofka caynkaa sameeyaa naar buu gelayaa ama naartuu ku waarayaa laysna la ogol yahay cid markaa tawxiid markaa ku dhimatay saxiixii walow tawxiidkaasi haba yaraadaba inaanu naar ku waarayn oo nusuustii adiladu ay sheegayso culammada marka waxa weye ahlu ay ku ijmaacsan yihin isku waafaqsan yihiin cid ahlu tawxiid ahi in naar aynay ku waarayn axaadiis badanoo mutawaatirina ay ku soo marka waxa weeye waxaa la odhanayaa ashyaada kullu daalik waxa weeye waxay ku xidhan tahay shuruuddii inay dhammaystiranto mawaanicdina inay wada maqan tahay ayay markaa ku xidhantahy taas ayay markaa ku xidhan baa markaa laga tilmaamaya wa ilaa marka waxa weeye cid yacni tawxiid ku dhimatay naar ku waari mayso iyadoo laynoo sheegay dembiyada qaarkood cidda la timaaddaa inay naar ku waarayso ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم khاalda فيha وغضب الlه عlيه ولعنه وأعd lh عadاabا cظيma haddana khuluudkii marka abadiga ahaa oo waaritaankii gaaladu ku waarayso kale cid markaa tawxiid yani markaa ku dhimatay aslu tawxiid walow tawxiidkaasi haba yaraade oo saxiix ahi asalkii tawxiidka oo saxiixa cidda ku dhimatay dee naarta ku waari mayso abad alaabaad waa halkay culamada qaarkood marka ay yidhahdeen khuluudun duuna ay yidhaahdeen waa waaritaan ka sokeeya waaritaanka weyn ama waxa weeye markaa waa muksi tawiil ama waa khuluudu ahli lkabaa'ir laa khuluudu ahli lkufr yacni marka ahlulkabaa'irka khuluudkoodii weeye bimacnaa wakhti dooray ku sugnaanayaan laakiin khuluudu ahlilkufri ma aha oo markaa qolada gaaladu siday ugu waarayso kale ma aha ta kale taxta almashii'a weeye dembiyadaas cidda la timaadaa haddii waxa weeye ilaahay cafiyo yacni wuxuu noqonayaa markaa midaan markaa naartiiba gelin ayuu markaa noqonaya wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waxay ku xidhantahay marka in waxa weeye shuruudihii dhammaystiran tahay mawaanicduna wada maqan tahay ayay markaa ku xidhantahay waana dhici kartaa qofku marka inay ku kulmaan waxyaalo keensanaya sabab markaa uu naarta ku galo iyo sabab jannada ku galo wuxuu kulansan karaa yani markaa iimaan iyo waxa weeye markaa shucabkii iyo markaa khisaalkii gaalnimada ahaa buu kulansan karaa yani kufrigu wuxuu leeyahay shucab sida iimaanku shucab u leeyahay aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba faaclaha qowlu laa ilaaha ila allah wa adnaha imaadat aladaa can اطariiq yacnii iimaanku wuxuu u qaybsamaa dhowr iyo toddobaatan qaybood ama gobol ayuu u qaybsamaa waxaa ugu koreeya gobollada iimaanka iyo qaybaha iimaanka laa ilaaha ila allah odrhodka la odhanayo qalbiga iyo afkaba laga odhanayo qalbiga iyo afkaba laga odhanayo waxaana ugu hooseeya waddada in laga baydhiyo waxa dadka dhibaya ayaa ugu hooseeya intaana waxa udhexaysa maraatib baa udhexaysa iyo shucab marka sida iimaanku shucabkaa badan uga kooban yahay baa kufriguna shucab badan uu leeyahay oo shucabuulkufri iyo furuuculkufri ayaa jira marka waxaa dhici karta asalkii iimaanka iyo qaybihii markaa waxaw shucabka gaalnimada iyo khisaalka kufriga ahaaday oo furuuculkufri noqonaya inay markaa waxa qofkii ku kulmaan ama waxa weeye nifaaqii camaliga ahaa iyo marka asalkii iimaanku inay ku kulmaan baa dhici karta ama waxa weeye ficillo wanaagsan iyo ficillo xun labadaba inuu kulansadaa dhici kartaa ama wax sawaab iyo markaa waxa weeye janno keensanaya oo sababaya iyo wax markaa ciqaab iyo naar sababaya labadaba inay ku kulmaan baa dhici karta ou xaggan iyo xagganba kala yimaado khalaquu camalan saalixan wa aakhara sayi'a yacnii sidii kuwa ilaahay uu yidhi wa aakharuuna ictarafuu bidunuubihim khalaquu camalan saalixan wa aakhara sayi'an casa allaahu an yatuuba calayhim marka kullu daalika waxaa laga qaadanayaa inay ruuxii ku kulmi karaan wax wanaagsan iyo wax xun labadaba inuu la iman karo oo geesna uu ka noqon karo mid marka ciqaab ka mutaysanaya geesna uu noqon karo mid waxa weeye thawaab iyo ajar mutaysanaya markaa inuu noqdo waakharuuna actarafuu bidunuubihim khalaطuu camalan saalixan waakhara sayi'an casa allahu an yatuuba calayhim marka ahlu sunna waljamaca waxay qabaan umuurahaasi ruuxa waa ku kulmi karaan ha yeeshee kufri akbar hadduu la yimaado oo uu sidaa ku dhinto camalkiisi waa burayaa oo khisaalkii wanaagsanaaye uu ku sugnaa ee uu la yimi iyo camalladii fiicnaa ee uu la yimi waxa burinaaya gaalnimada weyn kufrulakbar isagu waa duminayaa waxa la wixii markaa xasanaad iyo khayraad waa duminayaa hadduu camallo wanaagsan qofku la yimi camalladiisaa wanaagsan gaalnimada uu ku dhintay baa burinaysa sida nusuustu ay sheegayso oo kufri akbar la jidhkiisa camal khayroo baaqi noqonayaa ma jiro walow ashrakuu laxabita canhum ma kaanuu yacmaluun wman yrtadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun faulaa'ika xabiطat acmaaluhum fi اdunya wاlآakhirة aayado mutacadida mawduuca ku soo arooray walaqad uuxiya ilayka wailى aladiina min qablika lain ashrakta layaxbaطana camaluka walatakuunana min alkhaasiriin marka kufri akbar wax khayra ma baaqi yeelaayo hadduu gaalnimadii weyneed qofku la yimaado ku dhinto wax khayroo u baaqi noqonayaa ma jiro laakiin gaalnimadaa weyn wixii ka sokeeyey walow haba noqdaan macaasi iyo fisqiyo kabaa'iroo waaweyn haba noqdaanbe kama burinayaan camalkiisi kale khayrkee uu la yimi oo wuxuu noqonayaa khayrkiisana waa leeyahay mar haddaanu gaalnimadii weyneed la iman dembigiisana waa leeyahay doonista ilaahay iyo mashii'ada ilaahay baanu hoos yaallaa in shaaa cadabahu wain shaa cafaa canh hadduu ilaahay doono waa cadaabayaa hadduu doonona waa cafinayaa hadduu cafiyana hor buu jannada ka gelayaa hadday markaa dhacdo inuu macaasidaa iyo dembiyada gaalnimada ka sokaysa uu ku cadaabo hadday dhacdana waxa weeye naarta ku waari maayo abadal aabaada waa laga soo bixinayaa jannuu ku dambaynaya janno ayuu ku dambaynaya marka macaasida uu la yimi kama burinayaan khayraadkiisii oo dhan kama burinayaan waxay noqonaysaa yusaabu min wajhin wa yastaxiqu alciqaaba min wajhin aakhar gees waa laga sawaabinaya waa laga ajar siinayaa gees kalena ciqaab buu ka mutaysanayaa sidaasina waa sida nusuustii adiladu sheegayso ahlu sunna waljamaacana ay ku kulansan yihin o isku waafaqsan yihiin haddaynu usoo noqonno marka waxa qaacidada tawdiixeeda waxaa soo gelaya axkaamta shareecada ashyaadii ama cibaadaad ha noqoto ama mucaamalaad ha noqotee shuruudahood iyo arkaantoodu dhammaystirnaato mawaanicduna ay wada maqnaato wax diidayo ishortaagayaana aanu oolinoo joogin waxay noqonaysaa camalkaasi waa asaxaya ka soo qaad salaadda salaaddii waxay leedahay shuruud bay leedahay arkaan bay leedahay mubdilaad iyo waxyaalo buriyay leedahay waa in salaadda markaa arkaanteedii dhammaystiran tahay salaaddii asixi mayso haddaan arkaantii lala iman wax allo waxay rukni lahayd waa in lala yimaadaa shuruuddeedii oo dhan waa in lala yimaadaa waxyaalihii burinayey waa in layska jiraa waxyaalaha mawaanicdaa qofku waa inuu ka maran yahay qofkii dumar ahayd hadday markaa xayd leedahay dhiiggii caadada ama dhiiggii dhalmada salaadi ka asix mayso maanic salaaddii diidaya ayaa meesha yaalla mubtilaad salaaddii buriye hadduu qofku la yimaado lab ha noqde ama dhadig ha noqdee salaadi ka asixi mayso salaad ka asaxaysaa ma jirto haddii markaa waxaa ruuxu waalan yahay salaad ka asaxaysaa ma jirto salaad ka asaxaysaa ma jirto marka arkaanta iyo shuruuddu hadday dhammaystiranto mawaanicda diidaysaana ay wada maqnaato waxay noqonaysaa salaaddu waa asaxaysaa haddii laakiin hal arrinoo maanici meesha yaallo ama hal shardi uu ka dhiman yahay waxyaalahay ku asaxaysay waxay noqonaysaa salaaddaasi waxay noqonaysaa baatila laa yaqbalu allahu salaata axadikum idaa axdasa xataa yatawada'a tahaaro la'aan hadduu is yidhaahdo ku tuko salaaddii ka asixi mayso salaadii kama asaxayso qibladii isagoo garanaya hadduu gees kale isaga jeesto oo kari kara qibladii inuu u jeesto garanayana uu jiha kale u tukado xaalka noocaasa salaadaasi ka asixi waxay noqonaysaa baatilay noqonaysa haddii salaaddii shay burinaya markaa uu yaallo dee salaaddii asixi mayso waatii nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam irjic fasalli fainaka lam tusalli noqo oo tuko maa tukane ku noqo oo tuko maa tukane yani waxaad tukatay salaad maaha waxay ahayd baaila markaa shuruuddii salaaddu ay lahayd waa inay dhammaystirantaa arkaanteedii waa in la wada dhammeeyaa lala wada yimaadaa hal rukni aan laga tegin mawaanicduna waa inay wada maqan tahay sidaa markay noqoto way asaxaysaa weeye soonka ka soo qaad sidaasi leeg wuxuu leeyahay shuruud buu leey arkaan buu leey wuxuu leeyahay markaa waxa weeye mawaanic buu leeyahay waxyaala diidaya kullu daalika waxa weeye haddii markaa mawaanicdiina wada maqan tahay shuruuddii wada joogto arkaantii lala wada yimaado xaalka noocaasa soonku waa asaxaya saasoo kale xajka ka dheh saasoo kale cumrada ka dheh saasoo kale mucaamalaadka ka dheh xataa dadku ay ku mucaamilayaan hadday iibkii tahay wax la kala iibsanayey hadday ijaaradii iyo kiradii markaa tahay wax la kala kiraysanayey hadday tahay cuquudda kale ee markaa cuquudulmucaawadaadkae wax la kala bedelanayo iyo hadday tahay cuquudda lagu tabarucayo cuquudda lagu tabarucaya waa cuquudda aan beddelka ku dhisnayn ee waxa weeye sida marka waxa sadaqada iyo waqafka iyo hibada iyo hadiyadda iyo waxa weeye markaa wasiyada iyo dardaaranka yacni ashyaada noocaasoo kale ah waxa weeye waa cuquudu tabaruc baa la yidhahdaa waa cuquud marka waxa samafal ku saabsan yani marka oo cid loo samafalayo laakiin cuquud wax laysdhaafsanaya maa cuquudda qaarkoodna waxa cuquudu mucaawadaat baa la yidhahdaa waxbaa la kala bedelanaya oo markaa midba wax qaadanaya oo laba shay markaa laysdhaafsanaya haddii marka waxa weeye shuruuddii marka cuquuddaasi ay dhammaystiran tahay mawaanic diidayaana meesha aynay oolin ay ka wada maqanto hal maanicoo diidaya aanu meeshaa oolin waxa weeye waa asaxaysaa waa asaxaysaa cuquuddaasi noocay doonto ha noqoto ama cuquudu mucaawadaat ha noqoto ama cuquudu tabarruc ha noqoto dhaxalka laftiisa u kaalay dhaxalkii wuxuu leeyahay asbaab iyo shuruud buu leeyahay wuxuu leeyahay marka mawaanic markaa eh, dhaxalkii diidaya ayuu leeyahay sababta dhaxalku cidduu ku qumay waa in shuruuddii la wada helaa shuruuddu wax ku dhexli lahaa waa inay dhammaystiran tahay sababu dhirsigii waa inuu joogaa sababtii markaa sharciga ahid wax ku dhexli lahaa mar labaadkana shuruuddii waa inay dhammaystiran tahay mar saddexaadka mawaanicdii waa inay wada maqan tahay haddii markaa wax diidaaya markaa inuu dhaxla ay meesha yaalliin sida diinkoodu inuu kala duwan yahay qofka markaa dhaxlaya iyo qofkii la dhexlayey dee waxa weeye markaa dhaxal ma jirayo laa yatawaarasu ahlu millatayni shata laa yatawaarasu ahlu millatayni shataa yani nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam laba diimoodoo kala tagan cidda u ehelkaahi isma dhaxasho laa yariu lmuslimu lkaafira wala lkaafiru lmuslima muslimku gaalka ma dhaxlo gaalkuna muslimka dhaxli maayo sababtii laysku dhexlayey meeshaba ha taalle oo hadday doonaan marka waxa weeye ha noqdaan laba ruux oo isqaba ha noqdaan laba ruuxoo isdhalay asbaabtii si kastaba ha u joogtee sababtii lagu dhaxli lahaa iyadoo joogto haddii marka waxa weeye maanic is hortaagaa dhaxalkii meesha uu yaallo isma dhaxlayaan shuruudda isku dhaxli lahaayeen haddii meesha ay ka maqan tahay hal sharti hadduu maqan yahay iyadana dhaxalka iman maayo labada ruux waabay isdhexli lahaayeen ha yeeshe waxaan la garanayn labada ka kahoraanintaan la garanayn doonni bay ku qarqoomeen lama garanayo ka hor nafbaxay lama garanayo ama waxa weeye markaa meel baa ku duntay lama garanayo keebaa horaan dhintay lama garanayo hadday caynkaa tahay waxa weye dee isma dhexlayaan yacni isma dhaxlaya waxa weeye iyagoo labaduba dhintay baan midnaba kale aan laga dhaxalsiinaynin waayo lama ogo lama taxaquqin oo lama xaqiiqsan kanaa horaan dhinto kanaa ka nolol dambeeyey yacni mid la og yahay maaha marka waa in asbaabtii dhaxalku ay meesha joogtaa marlabaadka shuruuddii waa inay dhammaystiran tahay uu ku dhaxli lahaa oo hal shardi aanu maqnayn mar saddexaadka waa in mawaanicdii meesha ka maqan tahay wixii dhaxalka ishortaagayey oo u diidayey inay isdhaxlaan waa inay meesha ka maqantah hadduu midkoodka kala dilo dee ma dhexlayo alqaatilu laa yaris ka markaa waxaa weeye kuu dhexlayay dilaa ma dhexlayo nikaaxii wuxuu leeyahay shuruud iyo arkaan iyo mawaanic buu leeyahy waa inay intuba dhammaystiran yihin mawaanicduna wada maqan tahay maanicii markaa guurka diidayay waa inuu maqan yahay shuruuddii arkaantina waa inay dhammaystirantah shuruuddii arkaantina waa inay dhammaystirantah marka laga hadlaayo qisaasta iyo xuduudda iyo tacsiirada kullu shuruuday leeyihiin waxay leeyihiin mawaanic bay leeyihiin mawaanicdii diidaya waa inay wada maqan yihiin shuruuddina waa inay dhammaystiranta haddii kaleo marka hal shardi la waayo waxay noqonaysaa marka waxa weeye cuquubadaa la fulin maayo hadday tacsiir tahay hadday xad tahay hadday qisaas tahay yani lama fulinayo maanic diidaya in marka waxa weeye la fuliyo qisaastii ama xuduuddii xad ka mida la fuliyo diidaya hadduu yaallana iyadana markaa lama fulinayo maanicaasaa diidayo ishortaagaya maanicaas ayaa diidaya oo haddii markaa waxa weeye masalan waalidku weladkiisa dilo dee loo qisaasi maayo sida saxiixa ah hadda maaha waa u bannaantay maaha uma bannaane dembi kabaa'iro weyn buu galay ya dembi weyn ou naar ku mutaysan karo ayuu markaa ku dhacay oo iyadoo dilku aanu u bannaanayn ayaa mas'alada kale waxay tahay ma loo qisaasaya mise loo qisaasi maayo maya loo qisaasi maayo laa yuqaadu alwaalidu liwaladi yani waxa weye waa maanic min alqisaas baa meesha yaalla hadda maaha dilku waa u bannaan yahay ma aha dilku ma bannaana oo xataa markaysagaa iska daa inuu nafta ka jaree yacni markaa dhaawacyo inuu u geystaan u bannaanayn oo nabarro u yeelo isagoo le waa edbinaya ayaan markaa xataa u bannaanayn wilaayaadka wilaayada caamada ah iyo wilaayada khaaska ahi mid waliba waxay leedahay shuruud bay leedahay mawaanic bay leedahay waa in shuruuddii dhammaystiran tahay mawaanicdii waa inay wada maqan tahay qadaaga shahaadada iyo markhaatiga wakaalashada kullu daalika shuruuddoodu waa inay dhammaystiran tahay mawaanicduna waa inay wada maqan tahay haddii kale shahaadadii ma ansaxayso shuruuddii shahaadada lagu aqbalayay hadday maqan tahay shahaadadaasi waxay noqonaysaa markhaatigaa uu furayaa midaan la aqbalayn waa in shuruuddii lagu aqbalay ha dhammaystirantah maanic diidaya shahaadada in laga aqbalaa hadduu meesha yaallo iyadana markhaatigiisa la dhegaysan maayo la aqbali maayo waa la tuuraya tawkiilka uu cid wakiilanayo waxay leedahay shuruud bay leedahay mawaanic bay leedahay waa in mawaanicdu wada maqan tahay shuruuddii waa inay wada joogtaa gaalaysiinta cid la gaalaysiinayo lagu gaalnimo xukminayo shuruud bay leedahay yani waxa weye istiifaau shuruud waintifaa'i almawaanic meesha waa inay taallaa shuruuddii ruuxan lagu gaalaysiin lahaa waa inay dhammaystiran tahay mawaanicdii diidayey gaalaysiintana waa inay meesha ka wada maqan tahay calaa kulli xaal baabkan waa baab ballaaran baab ballaaran weeye waxaa laga qaadanayaa xukum kasta oo axkaamta shareecada ka mida ah. waxa markaa uu ku asaxayaa in shuruuddiisu wada dhan tahay arkaantiisa lala yimaado mawaanicdiisuna wada maqan tahay wixii diidaya ishortaagay o dhan meesha waa ka maqan yihin hal maanic hadduu jooga asixi maayo shuruuddiina hal shardi hadduu ka dhiman yahay asixi maayo arkaantii rukni ka mida ah haddii la waayo isaguna la'aantii ma asaxayo marka waxaa laga qaadanayaa yani markaa shay kasta waxaa loo eegayaa shuruuddiisi ma dhammaystiran tahay mawaanicdiisi ma wada maqan tahay cibaado ha noqdo ama mucaamalo ha noqdo ama wax kale ha noqdo sidaas yadaa ayaa markaa laga qaadanayaa qaacidaduna marka ay tilmaamaysaa alqaacidatu taasica qaacidada sagaalaad alcurfu walcaadatu yurjacu ilayhi fi kulli xukmin xakama ashaaricu bihi walam yaxuddah curfiga iyo caadada iyo sida loo bartay waa loo noqonayaa xukun kastaa loogu noqonayaa oo curfiga lagu xukumaya xukunkaasoo shaaricu uu xukumay walam yaxuddahu xad mucayanana aanu u yeelin waxaa lagu xadaynayaa curfigaa lagu xadaynayaa taxdiidkiisa curfigaa loola noqonayaa shayga hadduu sharcigu xadeeyo xadkuu sharcigu u dhigay bes baa la qaadanayaa wax kale loo baahan maayo shaygii sharcigu aanu xadayninoo xad u yeelin oo la itlaaqay taxdiidkiisa waxaa loola noqonaya curfiga waa laba mas'alo axkaamtii baa waxay u qaybsamaan qaar markaa waxa weeye xadkiisa iyo qadarkiisa iyo sida uu noqonaayo tafsiilkiisoo dhan sharcigu u caddeeyey sida axkaamta badan ee shareecada ee cibaadaadka masalan yacni salaadda zakada soonka xajka kullu daalika sharcigu waa xadiday xad mucayan uu leeyahay sida uu sharcigu u xadidaa loo raacaya waa tusaale ashyaadainu sheegnay yani shaygii markaa xad sharcigu u yeelay noocuu doonaba markaa ha ahaadee xadka uu sharcigu u yeelay bes laga gudbi maayo xadkaasaa la qaadanaya saasaana loo aqbalaya loogu camal falaya ashyaada qaarkoodoo sharcigu aanu xad mucayana u yeelin ayna yihiin dadku waxay yaqaaniin oo ay ku mucaamilaan curfiga iyo caadada sida loogu yaqaano baa loogu camal falayaa wax sharciga ka hor imanaya haddaanu ku jirin wixii sharciga ka hor imanaya sharcigu diiday waa reeban yihiin oo waa ka hadhayaan kullu sharطin laysa fii kitaab illahi fahuwa baطil wain kana mi'ata shart shaygii sharciga khilaafaa wuxuu noqonayaa marduud man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun ashyaa badan bay soo aroortay iyadoo laynoo sheegaayo in markaa sida macruufka ah loo sameeyo sida wacaashiruuhunna bilmacruuf waxaa kula dhaqantaan si macruufa kula dhaqma sida macruufkii waa sida wanaagsanee la yaqaano oo sharcan waa caqlan sida macruufka ayaa markaa lagu dhaqmaya wa amur bilcurfi curfiga amar curfiga waxa weeye waa kaas markaa loo bartay sharciga aan ka hor imanayn curfiga hadduu yahay curfi khaaia ah, curfi sharciga ka hor imanaya hadduu yahay wuxuu noqonaya marduud laakiin curfi aan sharciga ka hor imanay hadduu yahay wuxuu noqonaya maqbuul mid la aqbalayuu noqonaya saas aawadeed nusuusta waxay kala baxeen culammadu qaacido odhanaysa alcurfu muxakam curfiga isagaa xakam laga dhigaya alcurfu muxakam iyo alcaadatu muxakama qaacidada odhanaysa min alqawaacid alkuliyati alkubraa qawaacidda guud ee weynaanshaha badan bay ka mid tahay oo culammadu waxay u qaybiyaan qawaacidda laba qaybood waa alqawaacid alkuliyatu alkubraa iyo alqawaacid alkuliyatu khayru alkubraa qawaacidda guud ee weynaanshaha badan qawaaciddaa guud ee weynaanshaha badan waa shan qaacido shan qaacido ayaa waxaa la yidhaha alqawaacid alkuliyatu alkubraa waana qawaacida isla ogol yihiin madaahibtu waa qaacidada alumuuru bimaqaasidiha iyo qaacidada labaad ee alyaqiin laa yazuul bishak iyo qaacidada saddexaad ee almashaqatu tajlib ataysiir iyo qaacidada afraad ee addararu yuzaal dhibta waa la zuuliyaa iyo qaacidada shanaad oo ah alcurfu muxakam shantaa qaacido waxaa la yidhahdaa alqawaacid alkuliyatu alkubraa baa la yidhahdaa waxaana loo yidhi alqawaacid alkuliyatu alkubraa qawaacid fara badan oo kalea soo gudagelaysa masaa'il fara badanna waa ku xarunaysa marka waa ka waasacnimo badan yihiin qawaacidda kale qawaacidda shantaa ka soo hadhayna waxaa la yidhaahdaa alqawaacid alkuliya hayru alkubraa qawaacidda kulliga ah ee iyaguna guud ee kuwa sii weynaanshaha badan aan ahayn waa wixii shantaa qaacide ka soo hadha ayaa noqonaya hayrulkubraa noqonaya marka qaacidadan alcurfu muxakam ama alcaadatu muxakama waxay ka mid yahay qawaacidda sii weynaanshaha badan buu ka mid yahay meelo badan waa ku soo aroortay macruufka iyo curfiga iyadoo laynoo sheegaayo oo dumarkaba marka la yidhi wacaashiruuhunna bilmacruuf si macruufa kula dhaqma mucaamaladii wanaagsanayde la yaqaano in lagula dhaqmayo ayaa laga qaadanaya masruufka xataa wax la masruufayo waxaa laynoo sheegay in macruuf lagu xadaynayo wa cala almawluudi lahu risquhunna wakiswatuhunna bilmacruuf tamtiica hataa talaaqa gabadha waxaa lagu jecsimaya lasii siinaayo haddii meher loo qadaray ayna jirin wamaticuuhunna cala almuusici qadaruhu wa lmuqtiri qadaruhu mataacan bilmacruuf macruufkii baa lagu qayday walilmuطallaqaati mataacun bilmacruufi xaqa cala almuttaqiin marka macruuf aad bay u soo noqnoqotay khudi maa yakfiiki anti wawaladaki bilmacruuf marka waxaa laga qaataa curfiga in wax lagu xadaynaya laga qaataa sidaas aawadeed samafalka labada waalid loo samaynayo iyo qaraabada iyo jiiraanka iyo wanaagga loo samaynayo waxaa loo noqonaya curfiga wixii ku ah wanaag ayaa markaas soo gelaya ixsaanka khalqigo wixii ixsaan marka curfi ahaan loo yaqaano ayaa soo gelaya haddaanu sharciga ka hor iman in allaha kataba alixsaana fi kulli shay faida qataltum faaxsinu alqitla waidaa dabaxtum faaxsinu dibxa marka ixsaanka layna amrayo wuxuu noqonayaa in curfiga loo eegayo waquluu linnaasi xusna hadalka wanaagsan la odhanayo curfigaa loo eegaya waqul licibaadi yaquulu latii hiya axsan curfigaa loola noqonaya kullu macruufin sadaqa wax kastoo macruufi waxa weye waa sadaqo saas aawadeed ashyaa fara badan waxaa xadaynaya curfigaasaa xadaynaya xataa marka laga hadlayo waalidinkaarnimada xadka waalidinkaarnimada muxuu ku dhacaya waxay culammadu yidhahan curfigaa lagu xadaynaya waatuu naadimku yidhi xaddulcuquuqi maa yuhayiju lqadab curfan liummin kaana daaka aw liab yacnii xadka cuquuqu wuxuu yahay oo lagu xadaynayaa waa wixii cadhada kicinaya curfi ahaan cadhadii ku kicinaya markaa hooyadii ama aabbihii oo ka cadhoonayo odhaa ha noqoto ficil ha noqoto wuxuu noqonayaa markaa inuu cuquuq yahay ila cuquuqa xad mucayana looma yeelin alcurfu muxakam curfigaa loola noqonaya curfiga ayaa loola noqonaya mucaamalaadka xataa ka dhaxaysa dadka marka waxaweyan cuquudda gelaya ee wax kala iibsanaya ama waxa weeye markaa caqdiyadu dhex marayaan waxay marka curfiga ayay markaa eegayaan urfiga ayay ku soconayaan wixii ayna sheegin si khilaafsan curfigii baa lagu xambaaraya alfaadda wixii loo yaqaano curfi ahaan ayaa marka waxaweyan lagu xambaaraya qabdigu wuxuu ku dhacayo goormaa la odhanaya maalkii qabdi buu ku sameeyo waa qabsaday goormaan la odhanayn curfigaa loo noqonaya haatuu markaa odhanaya ibnu cuthaymiin wa kullu maa ataa walam yuxadadi bisharci kalxirzi fa bilcurfi xdudi wax kastoo yimi oo aan sharciga gudihiisa xad loogu yeelin sida xirzigaoo kale xirsulmiliga sariqada marka laga hadlayo tuugada waxaa sharti ah maalkaasi waa inuu ahaa maal markaa ilaashan oo maxruus ah oo isagoo kale meesha lagu ilaaliyo waa inuu ku ilaashanaa marka xirsi maxaa noqonaya curfigaa loo noqonaya curfigaa loo noqonaya maal kastaba meel baa curfiga loo barto in lagu ilaaliyo dahabkii meel baa la geshaa oo curfi u ah in markaa la odhanayo waa xafidan yahay markuu halkaa ku jiro lacagtii saas la eg xoolihii marka waxbaa curfi ah xoolaha waa inay xero ku jiraan oo kale waxa weye markaa waxay yihiin waa maxruus laakiin dahabkii ama lacagtii haddii xerada la dhigo oo lagu oodeeyo dee waxa weye curfi ahaan looma baran markaa xerada in la dhigo yani xirsu misli maaha lakin haddii khasnad la geliyo oo lacagtii marka khasnada lagu rido waxay noqonaysaa marka waxa waa maxruus xirsi bay ku jirtaa marka sariqadii waxaa loo shardinayaa maalkaasi la xaday waa inuu yahay mid laga xaday min xirsi milihi waxa isagoo kale lagu xafido waa inuu ku xafidnaa dabeedna halkaa lagala soo baxay waa in halkaa lagala soo baxay cuquuddii yani waxa weeye waxaa la eegayaa yani qabuulkii ijaabkii baa la eegaya raalli ahaansho ayaa laynoo sheegay sharciga raalli ahaansho ayaa laynoo sheegay iibkii waxa la sheegay waa inuu taraadi ku dhacaa laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaطili ila an takuna tijaaratan can taraadin minkum ila an takuuna tijaaratan can taraadin minkum waa in markaa labada daraf isaga raali noqdaan labada daraf inay isaga raali noqdeen waa arrin khafi ahe say lagu ogaanayaa waxaa lagu ogaanaya wixii ku tusinaya ee curfan lagu garanayo marka fuqahadu markay leeyihin qabuul iyo iijaab waxay leeyihiin qabuulkiiyo iijaabku waa wixii marka lagu garanaayey yani taraadiga lagu garanayey curfi ahaanna waxaa la bartay marka la raali noqdo in qabuulkiiyo iijaabku dhacaan qabuulkiiyo iijaabku inay dhacaan xadiiskii ibnu maajahna waa ka sheegaya inama albayc can taraadin marka sharcigii taraadi buu sheegay taraadigiina waxaa lagu xadidayaa ama qabuulkiiyo iijaabka qawliga ah ama qabuulkiiyo iijaabkiiyo isudhiibka mucaadaadka yani curfi ahaan taasaa lagu xadaynaya taas baa waxay noqonaysaa waxay tahay tii loo bartay in lagu garanaayo taraadigii in laysaga raali noqday oo kana intaa inuu siiyo kana intaan inuu siisto ay labaduba ku raali noqdeen waxaa lagu garanayaa yani markaa qabuulkii ijaabka ya ama culamada qaar siday ku darayaan bayculmucaataha isu dhiibka laysu dhiibo oo kana lacagtii bixiyo kana marka waxa badeecaddii dhiibo oo u qaato kalena waxay eegayaan raalliahaanshin saasuu ku dhacay ayay eegayaan saasuu ku dhacay bay eegayen madaahibta qaarkood waxay leeyihiin mucaaaadku ma asaxayo baycu lmucaaaa bacd almadaahibna waxay leeyihin ashyaada yaryar ku asaxaya sida marka mutaahiriinta shaaficiyadu ay yidhahdaan yani hadduu shaygu yar yahay yani mucaaaad waa ku asaxaya baycu lmucaaaa lakiin hadduu wen yahay ilaaba ilaa waa in markaysaa lagu lafdiyaa oo odhaahdii qabuulkii iijaabkii la helaa wahaakada hadda masalada fiqigaa marka waxa weye ma taxqiijinayno waxaynu ka hadlaynaa uun yani in marka qolo waliba curfiga u noqonayso ahlucilmigu oo ay leeyihiin curfigii baa loo eegayaa oo marka waxa lagu xukumaya marka la tilmaamayo cidii ammaano loo dhiibtay asalku waa inuu yahay inuu amiin yahay wey waa inuu ammaano leeyihi ammaanadan looma dhiibteen haddii markaa loo qabo inuu khaa'in yahay saas aawadeed hadduu yidhahdo waa baaba'day ama gurigaa ku gubtay gurigiisiyo gubtay maalan waxa weeye ma qaandhimayo wixii aan tafriid iyo tacaddi aanu markaa ku dhicin isagu ma qaandhimayo tuug baaba usoo dhaco wixiisi iyo waxanba isku qaatay ya waxa weeye ta noocaasa haddaanu mar marka la oran waa ka gaabiyey oo nooc tacaddi uu la yimi oo siday ahayd inuu sameeyo ma samaynin siday ahayd inuu ilaaliyo uma ilaalin haddaan taas markaa aynay sugnaan waxay noqonaysaa asalku inaanu qaandhigay inuu marka tacaddi iyo tafriid la yimi oo ka gaabiyeyna waxaa loo noqonaya curfiga ayaa loo noqonaya curfigaa loo noqonaya qabdiga marka laga hadlayo shayga qabdiga noqonaya shaygaa noqone curfigaa loo noqonaya shayba waxbaa qabdi u ah waxay ku kala duwanaanaysaa xoolaha kala duwan ashyaada qaarkood wixii markaa manquulaada waxaa qabdi u ah inuu markaa dee naqlisto ou rarto yani wixii markaa uu kaxaysto hadday yihiin wax markaa hanti maguuraana waxaa qabdi u noqonaya atakhliya in kan iibiyey waxa ka yaalla inuu ka qaato furayaashana isagu la wareego taasaa markaa waxbaa qabdi u noqonaysa curfigaa loo noqonaya curfigaasaa xadaynaya marka laga hadlayo shaygani waa cay iyo ma aha waxaa loo noqonaya curfiga curfiga ayaa loo noqonaya oo wixii dadku ay ku tiriyaan inay cay tahayba cay noqonaya masalo kale masaa'il baa ku xidhan yani rasuulka in la caayo sala allahu aleyh wasalam ama shay sharciga ka mida in la caayo maxay ku dhacaysaa waxay dadku cay u yaqaaniin cay noqonaysa waxay dadku ku tiriyaan inay cay tahay shaikhulislam ibnu taymiya waa ku sheegaa kitaabkiisa asaarim almasluul maa caddahu naasu saban yakunu saban waxay dadku ku tiriyaan inay cay tahay cay bay noqonaysa oo caynay taa la xisaabinaya waxaynay markaa cay u aqoonna cay noqon mayso waa curfigii loo noqonayo wey waa curfigii wax lagu xukumayo noocaasuu noqonaya awqaaftii ashyaadii la waqfay haddii shuruuddoodii la garan waayo oo beri hore la waqfay oo shuruudday u dhigeenna aan la garanayn iyo meeshay yidhahdeen ku bixiya markaa lafteeda waxaa loo noqonaya curfiga curfiga loo noqonaya waxa weye marka hore wuxuu noqonaya alcurfu alkhaas curfulkhaas waa maxay shayga awqaaftan waa horaa la waqfay cid baa gacanta ku haysay ciddaasaa markaysaga si u bixin jirtay mucayana oo meelo gaaro markaysaga awqaafta meelaha lagu bixiya ka mida ah ayay ku bixin jirtay gacankuhaynteedana waa lahayd shuruuddii la garan maayo ma waxa la yidhi masaakiinta ku bixiya oo siiya ma waxa la yidhi socotada iyo fuqarada ku bixiya ma waxa la yidhi marka waxa weeye e, alabatulcilmiga marka waxa weyan yani e, ku sarfiya miyaa la yidhi ma waxa la yidhi agoonta marka waxayan yani ku bixiya oo agoonta ku masruufa yani nooca markaa la macaan baa laga dhigay yani shuruuddii la garan maayo ciddii waqaftay shuruudday u shardiday la garan maayo laakiin waxaa la arkay si mucayana iyadoo loo bixinayo oo awjuh khaasa iyadoo lagu bixinayo ayaa la soo gaadhooo dadka markaa waxa ay iska soo dhaxleen oo kuwa joogaana ay yidhahdeen kuwii naga horreeyey siaasay ku bixin jireen waxaa la sidii baa loo daynayaa cidda gacanta ku haysana waxaa la waa ciddii markaa loo dardaarmay uunbay markaa farac ka tahay jihadii loo dardaarmay inay hayso baa lagu xambaaraya siday ku bixinayaanna sidii loo waqfay inay ahayd sidii lagu waqfay inay ahayd siday ku bixinayaana ayaa laga soo qaadaya waa curfi khaas baa la odhanaya curfigii khaaska ahaa ee awqaaftani lahaayeenoo loo noqday weeye waa nooca la yidhaha istisxaab maqluub ay yidhahdaan usuuliyiintu waa istisxaab la debagediyey istisxaabka maxaa la yaqaane yacni shayga waxa weeye siduu yacni cadamkiisaa la istisxaabayo lalahaa marka waxa weeye maadaama xukum aan loo haynin ku yimi ibaaxadii asliga ahayd baa la weheshanayey markaasaa lonayadiibaa baaqi ah deliil naqliya haddaan lahayn halkan waa maxay si mucayanoo jirtaa la arkay oo la soo gaadhay oo awqaaftii lagu sarfinayo beertan la waqfay yacnii riiceedii iyo wixii ka soo baxayey lagu bixinayo waxaa la odhanayaa sidan hadda marka ay u bixinayaan haddaynay ahaan lahayn sidii markii hore loo waqfay haddaynay ahaan lahayn sidani ma jirtiin sidanna hadda way jirtaa marka sidan hadda jirtaa waxaa lagu xambaaraya inay waagii horena sidii jirtay tahay waa istisxaab maqluub marka calaa kulli xaal curfi khaasa ayay noqonaysaa in marka waxa wey loo noqday ama curfiga caamkaa loo noqonaya haddii curfiga khaaskaa la waayo curfiga khaaska waa la waayo wuu idiraabay ya waa la kala garan waaye curfiga caamkee awqaafi leedahay baa loo noqonaya maxaa wax lagu waqfaa taasaa marka waxa la odhanaya waa tidhahe almacruufu curfan kalmashruudi shartan shaygii curfi ahaan loo bartay ee eh, curfi ahaan lagu og yahay waxay ka dhigan sidii in sharti ahaan la shartiyey iminka dadka waxa weye wax kala iibsanaya haddii waxa weeye ashyaada qaarkooda aynay sharti sheegin laakiin curfi mucayana ay leedahay curfigii baa lagu xambaaraya curfigii ayaa lagu xambaaraya masalan oo kale waxaad ka soo qaaddaa haddii ay dadku isla yaqaaniin alaabta culus ninka markaa laga iibsanayaa inuu xamaalka isagu qabo waa tusaale haddii sidaasoo kale curfi ahaan dadku isla yaqaaniin hadday jirto weeyi hadday sidaasoo kale dadku isla yaqaaninoo agtooda macruuf ka tahay waxaa la odhanayaa iyaanu sheeginba in xamaalka adigu aad qabtee xamaalka adaa qabaa la odhanayaa haddii aanad shardisan khilaafkeeda hadday saasi macruuf ahayd macruufkii baa lagu camal falayaa shardi khilaafsan haddii la waayo almacruufu curfan kalmashruudi shartan war kuma dhawaaqinba yaanu ku dhawaaqina waxay ka dhigantay saas marka la yidhi waxa la helo luqadada ha la yaboohiyo oo neefkii baadida ahaa neef adriyoo kale hadduu lumo oo baadi yahay ha la yaboohiyo muddo sannada muddada sanadkaa intuu yeboohinaayo curfigaa la eegaya macnaheedu maaha markaysagaa inaanu markaa marnaba saacad kasta inuu ku dhawaaqayo afka aanu ka dhigayn waxaa la eegaya curfiga ayaa la eegaya waa bixasabi alcurf intaa dabadeed hadduu markaa waxa weeye waayo ciddii lahayd neefkii ariga ahaa waa mulkinaya isagaa yeelanaya dadka la yidhi hala masruufo haday zawjaad yihiin iyo hadday ubad yihiinba iyo hadday qaraabo yihiin iyo hadday addoommo yihiin waxaa loo noqonaya curfiga khudii maa yakfiiki anti wawaladaki bilmacruuf wacashiruuhunna bilmacruuf zawjaynku waxay ku macaamilayaan dhexdooda hadday tahay odhaah iyo ficilba waxay u noqonayaan curfiga alcushratu alطayiba maxay ku dhacaysaa curfiga xadidaya wax kastoo markaa waxaa loo yaqaano inuu markaa yahay cushro wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan dhaqan wanaagsan inay tahay baa la ictibaarinaya waxay aan curfi ahaan loo aqoonna ee dhaqan xun in loo yaqaana dhaqan xun baa lagu ictibaarinaya wahaakada gabadha dhiigga dhabar furankaa ah leh waxaa laynoo sheegay wakhtiyada qaarkood curfigeedii khaaska ahayd inuu noqonayso tadacu salaata ayaama aqraa'iha taxayadii sittata ayaam aw sabcata ayaam waa curfigeedii khaaska ahayday u noqonayso marka la yidhaahdo caadadii dumarkeeda ha u noqotana waxay noqonaysaa curfi caama inay u noqonayso nocaasay noqonaysa ashyaada ceebaha iyo kedinta iyo ku saabsan waxaa loola noqonayaa curfiga shaygaasi ceeb ma yahay mise maaha mucaamalaadkii waxay dadku mucaamilayeen shayga lagu tiriyo inuu ceeb yahay ama khabni yahay ama kedin yahay ama kish yahay xukunku sidii buu markaa ugu xidhmaya sidii ayuu ugu xidhmaya ashyaada la qaandhabayo yadana waxaa loo noqonayaa yani markaa curfigaa loo noqonaya ashyaada markaa waxa weeye qiimaha leh markaa waxa weeye la qaandhabayo dee qiimo ahaan waxa loo yaqaana curfiga ah baa lagu qaandhabaya yaa shaygii miliga ahaa shay la mida ayaa lagu qaandhabaya inaaun biinaa shaygii qiimiga ahaayee la qiimayn jiray mutaqawamka ahaana qiimihiisa loo yaqaanaa lagu qaandhabaya qiimihiisa loo yaqaano ayaa lagu qaandhabaya gabadhii la meheriyey oo iyadoo ninku aanu u tegin uu ka dhintay wax meherana aan loo magacaabin mufawaday ahayd xaalka caynkaasa waxaa loo celinayaa maharulmili iyadoo kale dumarka ah ee qaraabadeeda ah sida haalibkee lagu meheriyo oo kale iyadana loo soo qaadaya lahaa milu mahri nisaa'iha laa waksa walaa shatar waa curfigii loo noqonaya waa curfigii loo noqonaya meher waaba la magacaabay laakiin waxay noqotay waxa la magacaaba wuxuu yahay wax faasidaan bannaanayn xaalka noocaasana wuxuu noqonaya markaa mahrulmisli in loo noqonayo saasuu noqonaya saasayuu noqonaya masalan ninkii waxa weeye waaba la kiraystay mushkaayaddaada waa ku siin doonaa ishaqee buu ku yidhi ujradaada waad leedahay tabarruc may ahayn ama ujro waa la magacaabay ujrada la magacaabaa mid xaaraana ah aan bannaanayn amaba lama magacaabin oo lama yani markaa xadidin intay noqonayso curfigaa loo noqonaya shaqadaasoo kale iyo farsamadaasoo kale isagoo kale wuxuu ku qabto ayuu yeelanaya calaa kulli xaal qaaciduna waa qaacido guda ballaaran masaa'il badan baa saa u soo gelaysa baabkeeduna waa ballaadhan yahay marka qaacidadu waxay tahay alcurfu muxakam alcaadatu muxakama curfiga ayaa xakam laga dhigaya isagaa wax lagu xukumaya waxaa haddaba xusid mudan marka la tilmaamaayo curfigii in la ictibaarinayo shuruudaa loo dhigaya shuruudaha waxaa ka mida curfigaasi waa inuu yahay ima an yakuuna mutaridan aw haaliban waa inuu yahay curfi mutarida oo aan iskhilkhilaafin oo mar walba sidaasun aho dadku sidaasoo keliya mooyaane si kaleba aynu isticmaalin ama waa inuu yahay mid haaliba si kale waa jirtaaye laakiin sidan baa tiro badan ya curfigii waxaa la ictibaarinayaa hadduu ama mutarid yahay ama uu haalib yahay hadduu labadaa mid noqon waayo wax ka soo qaad ma leh inamaa yuctabaru alcurfu ida tarada aw halab curfigii ama caadadii waxaa la ictibaarinaya hadduu mutarid noqdo iskhilkhilaafiba waayo oo mar walba saasun loo isticmaalay ama uu noqday haalib lakiin hadday labada geesoo isleeg tahay waxay noqonaysaa cibro inaanu lahayn tacaaradaa fatasaaqataa kaanlaa curfa sidii curfi inaanu jirinba ka dhiganta hadduu qaliil yahayna oo sida kale ka badan tahayna cibro male markaana oo wax ka soo qaad male shuruudaha kale loo shardinaya waxaa ka inaanu sharciga ka hor iman oo culammadu waxay yidhahdeen kullu curfin warada sharcu bikhilaafihi fa huwa hayru muctabar curfi kasta oo sharcigu ku soo arooray khilaafkiisa cibro male wax ka soo qaad maleh haddii nas ama ijmac loo hayo khilaafkiisa wuxuu noqonayaa inaan wax ka soo qaad lahayn buu noqonaya shardiga kale shardiga kale waxaa la shardinaya haddii curfiganoo kale marka uu ku saabsan yahay mucaamalaad cuquud oo kale uu ku saabsan yahay oo cidi wax kala iibsanayso ama wax la mida haddii sida curfiga lagu yaqaano si khilaafsan cidi shardisatay shardigaasina sharciga aanu ka hor imanayn yadana markaa curfigii lama qaadanayo oo shardigan baa meesha ka saaray shardigan ayaa meesha ka saaray laakiin shardigu hadduu shareecada khilaafayo wax ka soo qaad ma leh kullu shartin leysa fii kitaab illahi fahuwa baailun wain kaana mi'ata shart waxaa kaloo loo shardiyaa curfigaasi waa inuu yahay mid waxa weeye markaa mucaamaladan ka horreeyey waa inuu yahay weliba muqaarinna la'aho ku lamaan afartaa shardi marka la wada helo waxaa loo jeedaa curfigaasi waa inuu yahay mid markaa shaygan mucaamaladaa ah ka horreeyey mar labaadkana muqaarin laho ku lamaan oo curfi inqitaacay oo go'ay waa inaanu ahayn curfi dib ka soo darriyeyna waa inaanu ahayn marka taana waa loo shardinaya shuruudaha caynkaasay culammadu u shardiyaan yacni curfiga ictibaarkiis ashyaada curfigu soo gelayo abwaab badan buu gelayaa curfigu hataa marka laga hadlayo culammadu akarulxayd iyo aqalulxayd iyo aqalunifaas iyo akarunifaas iyo muddada marka waxa weye uurka inta ugu badan iyo inta ugu yar iyo yani markaa da'da markaa gabadhu ay noqonayso mid markaa dhashii ka quusatay ay noqonayso iyo yani marka waxa umuuraha caynkaasa waxa weeye curfigii umuuraha maqaadiirta ah curfigii waa loola noqdaa curfigi waxyaalaha loola noqdo ayay ka mid marka ashyaa badan ayaa curfigu markaa gelaya qawaacid yani hoos imanaysaana waa jirtaa marka baabkani sidaas yadaa u guda ballaadhan yahay halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk